الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله المعتل من ذلika midka muctalka ah oo min ذلika min فصل البناء waxaan ku soo dhex jirnay faslu lbinaa ujeeddada laga leeyahana waxay ahayd in maskaxda lagu dhiso waxaan soo qaadanay isagoo saxiix ah sida loo dhiso halkaana waxaan ka gelaynaa isagoo muctal ah waxa muctalka ah waxay yihiin kelimada ama erayada lagu siiyey baa muctal ah markaasaa waxaa lagu yidhaahday kelimadaa saxiixa ah oo kale ka dhig waxaan marka hore usoo marnay oo musanifku uu noo soo sheegay fa incarada hunaaka maa yuujibu qalban aw xadfan aw taqyiiran calaa maa taqadama fii haadihi اljumali amdaytahu haddii qalbi uu yimaado qalbigu waa inaad ku socodsiido xadaf hadduu yimaadana xadafku waa inaad socodsiido marka taas waa in maskaxda lagu hayo in banayta min albayci bayca haddaa ka dhisto midla katifin sida katif oo kale katif mustawfacin ma aha bayc baa lagu siiyey markaasaa waxaa lagu yidhi katif oo kale ka dhig marka waa inaad tidhahda maxay bayicun waa inaad dhahdo ilaa isin baa ka dhigaysaahe katifun kadhigaa lagu yidhahda marka bayicun waa inaad dhahdo marka masideedaa uga tegay waa maya fain carada hunaaka maa yuujibu qalban aw xadfan aw taqyiiran baa meesha yaalla oo bayicun waxaa ku yaalla taxaraka xarfu lcila waاnfataxa maa qablahu faquliba alifan ya-dan marka way xarakaysan tahay fatxana way ka horeyda waa in loo bedelo maxay alif ubedel markaas baacun waa inaad tidhaahdo eh, laakiin baycun sideeda uga tegi maydid baacun waa inaad dhahdo wa aslu asalkiisana bayicun buu ahaa faqalabta lihaa ya-di alifin alif baa u rogtay litacaruqiha wainfitaaxi maa qablaha maxaa yeele way xarakaysneed fatxana way ka horeyda calaa maa taqadam wain banayta min alqowli qowl haddaa ka dhisto mila jacfar jacfar oo kale ka dhigaa lagu yidhaahda qowl marka waa inaad tidhaahdo qowlal inaad saas dhahdo qulta waxaa leedahay qowlalun labadan laabna isku idqaami maysa sababtoo ah muwaasanadii baa meesha ka baxay fasaxaxta alwaawa maxaa yeele waawda waa tasxiixday liannahu lam yaji amrun maxaa yeele ma imaanin arin yugayaru lahu oo asaga dartiis loo bedelo waawdan marka sabab keenay in alif loo rogo meesha ma taallo saa daraaddeed waa inaad tasiixdo labadan laamna layskuma yskuma idqaami karo qawlal lianna alyaa maxaa yeelay yaadee walwaa waawda idaa sakanataa labadooda hadday reeban yihiin wanfataxa maa qablahumaa fatxan ay ka horeydo saxataa labadooda way ansaxayaan naxwu xawdin oo kale waa waawdii oo ka horeyda maxay fatxo kuwanoo kale mad ma la dhahaa waawadan fatxada ka horeedo mad lama dhaho laakiin maxaa la dhahaa xuruufulliin xuruufulcillana waa la dhihi karaa laakiin mad lama dhihi karo naxwu xawdin wa rawdin oo kale iyo wa beytin waa ya-dii markaan wa beytin wa zaytin waa ya oo fatxay ka horeydo haddii marka ya iyo waawda ay reeban yihiin fatxan ay ka horeydo sax xataa ansaxayaan fain banayta haddaad dhisto min gazowtu mila jacfar gazowtu baa lagu siiyey markaasaa waxaa lagu uhi jacfar oo kale ka dhig jacfarun gazwawun waa inaad ka dhigto markaas gazwawun jacfarun markii gazwawun aad ka dhigto kadib waxaa gelaya maxay iclaal baa gelaya wain banayta haddaad dhisto min gasowti midla jacfar qulta waxaa leedahay gaswan wa asluhu asalkiisana gaswawun buu ahaa markiisii hore faqalabta alwaawa waawdii liwuquucihaa raabicatan dhicitaankeeda iyadoo raabica ay dhacday yaa-an ya baa rogtay waawdii bacdamaa raabica ay noqotay ya baa loo rogay marka maxay noqotay gaswayun taa sooma noqonin wawda haddii raabica ay noqoto yaa loo rogaa sida actaytu oo kale oo asalkeedu uu ahaa maxay actaa laamun muxuu ahaa waw asalkeeda marka wuxuu ahaa actawtu saasuu ahaa in la dhaho laakiin waawdii bacdamaa raabica ee dhacday ya- baa loo rogay qaacidaduna waa sidaas ya rog markaas actaytu ya- baa loo rogaa waa u kasoo marka raabica dhacdo waa in sidaas la yeelo aswown waawdii raabica sooma dhicin waa in markaas loo roga maxay ya ya markaa u rogto aswayun waa inaad sidaas idhaahdo haddii ay sidaa noqotay ya-dii waxaa leedahay taxaraka xarfu lcila manfataxa maa qablahu faqulib alifan ya-da waa in loo rogo maxay alif loo rogo litaxarukiha wainfitaaxi maa qablaha aliftu markaas ma jooge maya ma joogi mayso sababtoo iltiqaa saakinayn baa wuxuu ka dhacaa alifta iyo tanwiinta ka dambeeda muxuu noqonaa markaas غazwan saas inuu ku yimaado alaa wasni alaa wasni maada markii adeer faclalun soo ma ahayn laamtii u dambeeyey sooma adan jarin maxaa kuu soo haray markaas faclun baa kuu soo hartay qultu waxaa leedahay qaswan baa leedahay waaslu asalkiisana qaswawun buu ahaa faqalabta lwaawo liwuquuciha raabicatan yahaan waawdii baa waxaad u rogtayaa liwuquuciha raabica fasaarad waxay noqotay qaswayun uma qalabta liaayaadi alifan alif baa u rogtay litaxarukiha wainfitaaxi maa qablaha fasaarad waxay noqotay qaswan kamaa taraa marka laamulkelimihii dambe meesha ma joogo fain banayta haddaa dhiso midla sibadrin haddaa dhiso min qasowta min hazowtu hazowtu baa lagu markaas waxaa lagu yidhi si badrun waa kale ka dhig waa inaad tiraahdo khizawun labada waawna isku idqaa markaas qulta waxaa leedahay khizawun baa leedahay fasaxaxta alwaawooda waa tasxiixine liidqaamihaa maxaa yeele hee waaw kale ku idqaaman tahay khizawun saasay noqonee oo haddii aysan waaw kale ku idqaamnaan lahayn ka warran yeeli lahay waa la bedeli lahay maxaa loo bedeli lahay ya sabab maxaa ayaa loogu bedelaa raabica ma dhicin ya haddii daraf dhacdana ya tees haddaysan idqaamnaan lahayn see la yeeli lahay hadda wuxuu ku yidhahdaa fasaxaxta alwaawa liidqaamiha oo haddaysan idqaamnaan lahayna mualiفaa loo rogi lahaa litaxaruka wamitax maa qablahaa sahal ma aho saasa la lahaa yani fasaxaxta alwaawa waawdii baa tasxiixda liidqaamihaa maxaa yeele waaw kale ku idqaaman tahay fain banayta haddaad dhisto midla jaxmarish min khasowtu haddaa ka dhiso qulta waxaa leedahay khaswaawun saasaa dhehe jaxmarish waa kelimad khumaasi oo wada usuul ah faclalin hazowtu marka waxaan rabaa faclal inaa ka dhigto inaad tidhahdo maxay az wawiwun waa in saas la dhaho az wawiwun meeqa waawa mar kelimada akhirkeeda ku kulmaa ya az wawiwun saddex waaw oo mid kastoo ka mida uu yahay maxay usuul mid kastoo ka mida waa asal ilaan faclalilun saddex laan baa u dambeeya iyadana sidii oo kale noqonee laba qaabba marka waa loo iclaali karaa siduu musanifku noo sheegi doono wa asluha asalkeeda gazwawiwun buu ahaa faqalabta alwaawa alwusطaa waawdii dhexe baad alifan alif u rogtay litaxaruki wainfitaaxi maa qablahaa wasaxaxta طarafa طarafkana waa tasxiixina lianna alalifa qablahaa laysat bizaa'ida gazwawiwun soo ma aha waawda dhexda ku jirtaa taxarakat wanfataxa maa qablahaa alif u rog markaas maxay noqonaya gaswaawun waawda dambe bacdamaa daraf ay dhacday alifna ay ka horaydo ma hamse loo rogo wuxuu leeyahay maya waawda hadday daraf dhacdo alifta ka horeyda waxaa loo shardinaya inay maxay zaa'idan oo tanna zaa'ida maahana waa hee asal ilan saddexdan waa waxaan dhahna waa usuul waaye oo jaxmari saddexda laama u dambeyday la mid yihiin saas daraaddeed marka waa la badbaadiyey waxaa la yidhi az waawun saasay noqotay wain shiئta haddaad doontana gazwawin saasaa dhee haddii aad doonto faqalabta aakhirata midda u dambeydad yaa-an ya u roge litadarufihaa wainkisaari maa qablahaa gazwawun soo maaha waawada u dambayda haddii aad doonto ya u rog maxaa yeelay waawdii daraf bay martay kasrana way ka horeydaa maxay noqonayaa markaas haddii waawdu daraf ay marto kasrana ay ka horeyda ya-sow looma rogi jirin ya-u rog markaas maxay noqonee gaswa wiyun soo noqon mayso iclaalu qaadin geli markaa gaswawin saas ku imaane marka faqalabta alaakhirata yaani tadarufiha wa inkisaari maa qowla wasaxat اluulaa midda horena way ansaxday waa midda ugu horeyda saddexda waawtan ugu horeyda way badbaaday wasaxat اluulaa lisukuuni maa qablahaa maxaa yeele sukuun baa ka horeeya kamaa saxat ilwaawu walyaau fii naxwi gaswin wa ramyin gaswun iyo wa ramyun sida waawdooda iyo ya-dooda ay u ansaxeen bay ayaduna u ansaxay markaas yani wuxuu ula jeedaa maxay waawdaani mutaxariko way ta laakiin sukuun baa ka horeeya marka way badbaadee wasaxat ilwaaw lwusdaa waawda dhexena way ansaxday wain kaanat mutaxarika inkastoo mutaxariko ay tahay maftuuxan maa qablaha fatxana ay ka horeydo liannaka qad aclalta laama alaakhira maxaa yeelay laamtii dambe baa iclaalisay marka ghazwa win marka la yidhaahdo waawda hore waan garanay sababtu maxay tahay sababta loo iclaalin waayey addiskuun baa ka horeeya ayib middii dambena yaa loo raro kadibna iclaalu qaadin baa la geliyey oo midda dhexe maxaa dhacay ayada taxaraka xarfu lcillati wanfataxa maa qablahu maxaa loo dhihi waayey haddii wuxuu leeyay laba iclaal oo mutawaaliyeyn ah kelimad lama geli karuu leeyahay iclaalaani mutawaaliyaani lama geli karo لأnaka qad aclalta laama alaakhira walam tuclil ilatii qablahaa midda ka horeyda ma adan iclaalin liأnna alcaraba maxaa yeele carabta laa tajmacu bayna iclaalayni mutawaali'ayni laba iclaalo isla socda kelimad lama geliyo haddii marka darafkiina iclaal uu u baahan yahay dhexdiina iclaal ay u baahan tahay labadooda in la isla iclaaliyo oo iclaalaani mutawaaliyaani kelimad ay wada galaan wuxuu leeyahay carabtu ma ogolaan ay marka labadooda waa in la kala doorto mid la iclaaliyo kee la iclaaliyaa ma midka dhexda mise طarafka waa in طarafka la ilaaliyo لأnna darafa maxalu تakyiir culayskana meeshuu ka yimaadaa saa daraaddeed marka darafkaa la iclaalina dhexdan waa la iska dhaafaa alaa taraa soo arki mayda ilaa sixati اwaaw waawda inay ansaxday fii naxwi اlhawaa wannawaa asalkeediina alhawayu bay ahayd annawayu saasay ahayd alhawayu marka waxaa la sameeyey ya-dii baa waxaa loo rogay alif litaxarukiha wanfitaaxi maa qablaha oo wawdanna taxaraka xarfucil wanfataxa maa qablahu miyuusan ahayn waa yaayaa laakiin darafkii baa la iclaalay asagana saasuu ku badbaaday oo ilaa darafka haddaan la iclaali lahayn asagaa hee la iclaali lahay lictilaali laam laamkiibaa cilla ay gashay fain taraakhayaa labadoodu hadday kala fogaadaan wanfasala baynahumaa labadoodana faasil uu galo jaaza ijtimaacuhumaa labadooda inay kulmaan waa laogolyahu leeyahay labada kelimadood ama labada xaraf oo la iclaalinaa inay isla xiriiraan baa la diidahu leeyahay laakiin labadoo hadday kala fogaadaan oo xaraf kale uu ku dhex jiro iclaalka waa la ogolyahay naxwu qawlika fi bicahdika adoo yidhaahda cahdigaaga oofi ballantaada oofi waqi zaydan zayd badbaadi nabadgeli washi hawbaka maradaadana xaraf oo maradaada qurxi asalkeedii marka maxay ahayd wafaa soo ma ahayn waawulkelimihii waxaan ula jeedaa faaulkelimihii oo waa ahayd iyo laamulkelimihii oo ya adahayd labadoodu maanta ma joogaan cayntiyaa joogta oo faadaa keliya marka fi calaa wasni ci waaye qi zaydanna waa calaa wasni ci si sababakana waa la mid faaulkelimihiina waa maqan yahay laamtiina waa maqan yahay labadoodu bay maqan yihiin oo sababtu maxay tahay ficilka amar hadda wuxuu ka yimaadaa mudaaraca mudaaraca marka wuxuu ka imaanaa markiisa hore yowqi buu ka imaanaa yafcilu ilan wuxuu aha facala oo muctalu lfaa'i bilwaaw ahaa yowqi markuu ku yimaado waawda ayadoo saakina ah bay waxay dhacday bayna yaa'in maftuuxatin wa kasratin laazima fa xudifat saasay marka faalulkelimihi ku tagtay waxaa kuu soo haray yaqi haddii jaazim aa gelido laamtuna way baxay liأjli aljasmi lam yaqi saasay noqoneen wuxuu leeyahay marka labada iclaal xaraf صaxiixa udhaxay oo aynu kelimihii ah waa la ogolyahay leeyahay daba fataxdifu lwaaw walyaa-a jamiica waawda iyo ya-da labadoodaba waa jare waawda oo faa-ul ah iyo ya oo laamul kelimaha labadoodaba min wafaytu baa ka jare wawaqaytu wawashaytu waalqiyaasu lqiyaasu qiyaasku waa qiyaas buu yidhaahdee yani saasaa lagu wada marka sida soo sheegna waxaa lagu wado waalidqaamu idqaamka lahu asaga qismun qismi baa u sugnaaday bira'si oo madax bannaan idqaamku wuxuu leeyahay in uu ka mid ahaa anwaacda tasriifka laakiin kitaabka kuma aanaan sheegin qismun bira'sihi buu leeyahay baab gaaraa ah looga hadli doona yani kitaabka kuma aanan sheegin tamat iljumalu alatii iqtadatha alxaalu jumlooyinkii oo xaaladdu ay keensatay waa dhammaatay wabillaahi towfiiq walxamdu lilaahi xaqa xamdih wsala allahu calaa sayidina muxamed annabiyi waaalihi alطaahiriina waasxaabihi alakhyaari almuntakhabiin waslama tasliima kaiira wallaahu aclam kitaabka halkaas ku dhammaaday